alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wacala aalihi wa asxaabihi ajmaciin ayib alcaalamiin jamac waa mise waa mufrad waa jamac waa jamculjamci soo ma caalamna waa jamac hal lahu min lafdi ayib waxaanu ihi mawjuudaadku aan ilaahay subxana wa tacaala ahayn waxay u qeybsamaan laba nooc fadal kuwo isku jinsiya bimacnaa xaqiiqo qura wadaaga sida tusaale aljin wاlins wاlmalaaئika wاljibaal wاlashjaar wاlbixaar soo ma iyo afraad aan lahayn waxay isku jinsi yihiinoo xaqiiqo ay wadaagaan maxaa tusaala waa kuwaas carshiga ilaahay alkursiy aljanatu wاnnaar haddaba ereygan alcaalamuun carabtu ma labada noocba caalamuuna bay dhahdeen suu yihi musanifku waa kulu ma siwa allah mise labadaa nooc kamidaba u yaqaanin haye nooc kamida oo ah alafraad اlmushtarika fi jinsi waaxid xaqiiqati waaxida markaynu taa wax ku dhisno alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin macnaheed muxuu noqonayaa rabbi اlcaalamiin allaha rabbiga u ah makhluuqaadka o dhan miya he makhluuqaad kale afraad isku jinsiya marka rabbinimada ilaahay uu kuwaa rabbi u yahay unbay aayadda la tusinaysa ee ma tusinaysa inuu makhluuqaadka o dhan rabbi u yahay xataa afraadda aan lahayn jinsi iyo nooc ay xaqiiqo wadaagaan waay faida qiila laka bima carafta rabaka bima carafta rabaka su-aashu waa maxay macnaheedu waa maxay haye ah, bima biayi shayin istadlalta calaa macrifatika rabbak garashada rabbigaa garatay maxaad u deliishatay maxaa loogu jawaabaya buhi musanifku haye biaayaatihi wmakhluuqaati faqul biaayaatihi wa makhluuqaati daliilka maxaa la dhaaba inu hi musanifu ku jawaabay addaliilu اlcaqli adilatu wujuud illaah ma waxa ay ku kooban tahay daliilka u musanifku sheegay haye fadal nacam hal adilaة wujuud الlahi munxasiraة bima dakarhu الmusanif adilada ilahay wujuudkiisa tusinaysa waxay ku koobantahay daliilka musanifku sheego biaayaati makhluuqaati adaliil caqli ya ka jawaabday ha ama maya ya maya su-aasha horta ka jawaab ma daliilkaasoo qura ayaa wujuud ullaahi u daliila mise adilo kalena wujuud ullahi u leeyay adilo kalu leeyahy muxuu musanif kaasoo qura markaa ugu gaabsan fadl baarak allahu fiik haye nacam sababtu waa taas likowni risaalati mukhtasarata اktafaa bihada اdaliil faqaala faida qiila laka bima carafta rabak faqul biaayaatihi wamakhluuqaati adaliil اlcaqli maxaa looga jeedaa daliilka xagga caqliga tusinaya ilahay jiritaankiisa yani siduu caqligu u tusinaya ilahay jiritaankiisa oo caqligaaga aad ugu garan kartaa ilahay inuu jiro fadl mawjuudaad baa jira horta dheh waxyaabaa jira sooma samadanaa jirta dhulkaa jira buuraha badaha dadka xayawaanaadka malaaigta jinka insiga weliba waxyaabahaasi waxaynu aragnaa qaar aan markii hore jiri jirin oo haddana soo darinayan sooma arag ya qof aan dee jirin sanadkii hore oo sanadkan jiraad aragta sooma xoolo sanadkii hore aan jirin oo sanadkana wax jira wujuudaada kadalika xayawaanaat haye waayo haddii la dha iyagaa is abuuray maxaa maxaana sax u noqonayn iyagaa is abuuray haddii la ha waayo mamuu jirina siduu suu isoo abuuraya horta isagu inuu jiraa ina horeyso ma muu jirina suu isoo abuuri kara waa mustaxiil caqli ayib haddii la dhahda ka waran cidina may abuurino wax jira iska noqdeen ah, caqligu wuxuu tusinayaa anahu laabudda min ah, likuli mawjuudi min muujid walaabudda likuli ficli min faacil soo ma taasuu caqliga caqliga badqabaa tusinaya ficil kasta inuu faacil lahaado mid kastoo jiraana cid jirsiisay inuu lahaado muxuu ihi waad mahadsanta iska fadhiisa jaak la maada qaala alacraabi qus ibnu saacida ilahay jiritaankiisa muxuu u deliishay haye albacratu tadulu cala albaciir saaladu maxay kutusinaysaa geeldi walaharu yadul calى masir raadkuna waxay kutusinaya cid meesha marteyni jirto leylu daajin wa nahaaru saajin wa samaaء datu abraar falaa tadul calى saanic اkhabiir diyaaraddu waxay ku tusinaysaa cid samaysay inay jirto samaawiyinkan iyo dhulalku saanay kuu tusinahayn cid samaysay inay jirto kef baad makhluuqii yaraa u leedahay iskama jiri kare cid jirsiisay waa inay jirto makhluuqaadka waaweyne intaa laaleegna aada leedahay way iska samaysmeen marka daliil caqli waxa uu koobsanayaa baynu ihi saddex daliil baynu sheegno hoos imanaya oo midkaas haye daliil liijaad oo mawjuudaadkan jira caqligu wuxuu tusinayaa cid jirsiisay inay jirto laba daliil lcinaaya xanaanaynta iyo wanaajinta khalqiga iyo qaabkana u samaysan yihin inuu yahay mid caawinaya jiritaankooda iyo masaalixdooda inay gaadhaan madaarkoodi madaarka iyo dhibaatooyinkana ay ka badbaadaan aayaad badan baynu akhrinay soo ma haye ka saddexaad daliilu litqaan yacnaa qaabkan wanaagsan ee habboon ee aan iskhilaaf ahayn een isduqayn ahayn ee makhluuqaadka loo sameeyey ayib daliilka labaad adaliil الthani calى wujuud الlah daliilka labaad ee tusinaya ilahi subxana wa taعala jiritaankiisa waa adaliilu الsharci ilaa afar daliil baynu guud ahaan sheegnay adaliil اcaqli adaliil الsharci adaliil الfiطri iyo adaliil اlxisi markaa darsigii hore waxaynu sharaxnay daliilka caqliga ah waanu ihi saddex daliil baa ka farcamaya daliil اliijaad iyo daliilu alcinaaya iyo daliilu aliqaan daliilka labaad ee ilaahay wujuudkiisa iyo rabbinimadiisa iyo uluuhiyadiisa u daliilo waa adaliilu sharci waa daliilka sharciga ah oo kutubta ilaahay subxaana watacaala uu soo dejiyey dhammaanteedba waxay ku dhawaaqday biwujuud illaahi wa rububiyatihi wa uluhiyatihi wa jamiicu kutub الsamaawiya naatiqaة biwujuud illahi wa rububiyatihi wa uluhiyatihi taasi waa mid ta labaad wma jaءat bihi min alaxkaam alcaadila almutadaminaةi limasaalix اlcibaad daliilu calى anaha min rabi xakiimi caliim kutubta ilahay uu soo dejiyo kitaabka qur-aanka u dambeeyey akhbaarta axkaamta ku jirta ee cadaaladda ku dhisan waxay daliil u tahay axkaamtaasi inay ka timi rabbi xakiima oo caliima waayo axkaam caadila may noqoteen haddaanay sidaa ahayn wma jaءat bihi min alأkhbaar اlkowniya alati shahida alwaaqicu bisidqiha daliilu calى anaha min rabi qaadiri calى iijaadi ma akhbara bih wararka ku jira kutubta ilaahay uu soo dejiye kitaabka qur-aanka u dambeeyey ee waaqici uu ka markhaati furay oo imisaa waxaan dhicin la sheegay oo kitaabka lagu sheegay ma xadiida nebiga oo sidii u dhacay waxay taasina daliil u tahay kutubta arrimahaasi ay ku qoran yihiin inay tahay kutub uu soo dejiyey alla awood u leh wuxuu sheegay inuu fuliyo calaa ijaadi maa akhbara bih daliilka saddexaad ilaahay wujuudkiisa u daliilo waa daliil firi waa daliilka firada ayaa la dhahdaa adaliil firi maxaa looga jeedaa waxaa looga jeedaa ma awdacahu اllahu fi اlinsaan min shucuuri biwujuudi khaaliqi lihada اlkown ma awdacahu اllahu fi hada اlinsaan wuxuu insaankan ilaahay dhex dhigay waa min shucuuri biwujuudi khaaliqin lihada alkown waa insaanku inuu dareemayo inuu jiro khaaliq kownkan iyo caalamkan sameeyey wa ixsaasihi bixaajatihi ilayh iyo dareenka uu dareemayo siduu ugu baahan yahay khaaliqaa kownkan sameeyey xataa kuwa mushrikiinta ah inta ay ladan yihiin arrinku uu sahlan yahay oo dhan makhluuqaad iyo asnaam bay ku meereysanayeen mar allaale markay xaaladdu adkaato ayuu dareenka noocaas ahi uu ku kacay oo ilaahay subxaana wa tacaala kelidii ay baryayeen idaa rakibuu fi lfulki dacow allaha mukhlisiina lahu ddiin weliba dareenka noocaasi ahi kamuu dhalan in qofka arrimaha hore loo baray oo dareenka uu dareemayo khaaliq inuu jiro kownkan abuuray khaaliqaana inuu u baahan yahay wax cid u dhigtay maaha manaha wax ka dhashay tafkiir intuu cidlo fadhiistay inuu fikiray oo su-aalo isweydiiyey oo wax iskaga beeran walihaada haddii waxa weeyaan caruur yaryar la qaado oo kelidood meel lagu xareeyo waxba aan loo sheegin iyaguna aanay fikirino waxba aanay isweydiin ilaahay subxana wa tacaala jiritaankiisa waxay ku garanayaan bifiarihim firada iyo dareenka ilaahay uu ku abuuray ayay ku garanayaan waxaana taa u daliila xadiidka abi hureyre bukhaariye muslim ay wariyeen nebigu calayh salatu slam wuxu uhi ma min mawluudin ila yuuladu cala alfir mawluud kasta waxaa la dhalaa mid kastoo la dhalo isagoo ilaahay jiritaankiisa garanaya ilaahay kelinimadiisa u diyaarsan ilahay inuu caabudo haddii sidiisaa loo daayana saasuu ahaanaya fa abawaahu yuhawidaani maxaa ka dhigan yuhuudi labadiisa waalid ama biicada iyo mujtamaca uu la noolyahy aw yunasiraanihi ama iyagaa nasraani ka dhiga kristaan aw yumajisaanihi sidiisa loo dayn lahaa wuxuu noqon lahaa mid ilaahay subxaana wa tacaala rumaysan oo rabbi subxaana wa tacaala waxida oo muslima ayuu noqon lahaa fitrada noocaas oo ah dareenka ilaahay dadka uu ku beeray ay dareensan yihiin inuu leeyahay caalamkani iyo kownkani khaaliq abuuray iyo dareenka ay dareensan yihiin baahi daran khaaliqa inay u qabaanoo marnaba aanay ka maarmi karin walihaada mid waliba waxbuu caabudaya uu isleeya waa kii cibaadada xaqa u lahaa waa miihaaqa iyo ballanka ilaahay ilmo aadam uu ka qaaday intaan laba abuurinba ilah ui waid akhada rabuka min bani aadama min duhuurihim duriyatahum waashadahum calaa anfusihim alastu birabbikum qaaluu balaa shahidna an taqulu ywma alqiyaamati ina kuna can hada haafiliin nabigaana calayhi salaatu salaam aayadda fasiray saa ku sugan xadiidka ibnu cabaas ee axmed uu wariyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi ilmo aadam ama nebi aadam duriyadiisa dhabarkiisa ayuu ka soo saaray fanaharahum beyna yaday ilaahay wuxuu ku saydhiyey oo ku filqiyey nebi aadam hortiisa kadar iyagoo soo dhuuli casada ah, intay yaryaraan ka qabaan uma kalamahum ilaahay uu la hadlo qaala wuxuu ku uhi alastu birabbikum rabbigiin ma ahay qaaluu balaa shahidna ha rabbiga yaa tahay hadda lamaba abuurina la soco waa arwaaxdoodii waa dhabarka nabiyulaahi aadam ayaa laga soo saaray markaasaa suwar loo yeelay arwaaxdoodii markaasaa su-aashaa la weydiiyey may odhan annaga waxba na barin waxba nalooma sheegin rabbina garan mayno rabbigeena tahayna garan mayno balaa shahidna maxaa su-aashaa loo weydiiyey si qiyaamaha u odhan an taqul yowma alqiyaamati ina kuna can hada haafilin arrintaa maanaan garanayn aw taqulu inama ashraka aabaauna min qabl wa kuna duriyata min bacdi afatuulikuna bima facala mubtiluun saydaan u odhan aabbayaasha ayaa shirki sameeyey anaguna tafiir ka dambeysayba iyagun baanu ku dayaneema kuwaada ahlulbaailka waxay sameeyeen baad ilaahay nagu halaagaysa marka daliil firana waa kaas wuxuu markaa daliil u yahay ilaahay jiritaankiisa rabbinimadiisa kelidii macbuudka xaqa inuu yahay dadka ilaahay jiritaankiisa diidayna waa laba nooc nooca koobaad nowcun oo fasadat fitratuhum bimuairaat khaarijiya kuwa firadaa iyo abuurka ilaahaygaah uu ka kharibmay oo uu ku kharimay bimuairaat khaarijiya waxyaaba dabada kaga yimi waa kaa dee nebigu leh fa abawaahu yuhawidaani aw yunasiraani aw yumajisaani waalidkoodaa firadii ka fasahaadiyey taasaa keentay inay lumaan ama biiada iyo mujtamaca ay ku dhex nool yihiin kuwaas waa nooc kuwaas waxay u baahan yihiin in firadii ka fasahaaday dib loogu nooleeyo oo loola doodo aladila alcaqliya washarciya in loo sheego nooca labaad waa noocun yunkiru wujuud allahi fi daahir maca iqraari bihi fi lbail waa kuwa ilaahay jiritaankiisa ah, daahir ahaan iyo inta muuqata diidan laakiin baain ahaan iyo qalbi ahaan way qirsanyihin marka waxay garanayaan bay diidayaan kuwaas kuwa waxaa ka mid ahaa fircoon fircoon uu garanayay caalamkani inuu leeyahay rabbi keliya kelidiina cibaadada xaqu leh ilahay baa hi wajaxaduu biha wastayqanatha anfusuhum ulma waculuwa aayaadka ilahay siday ula dhaqmeen buu ilaahay sheegay aayaadku ilahay nebi muuse kusoo dejiyey jaxaduu biha way dafireen wajuxuudku waa alinkaar maca alcilm wixii aad garanayso inaad diiddo wastayqanata anfusum nafahooduna waa yaqiinsan yihiin aayaadkaasi iyo inay xaq yihiin aayaadku waxyaabaay sheegayaenna maxaa ka mid a inuu caalamkani rabbi leeyahay kelia kelidiina cibaado xaq u leh walihaada nabiy llaahi muusa markay fircoon doodeen muxuu ku uhi laqad calimta maa anzala haaulaai ilaa rabu samaawaati waalard fircoonow waad isdiidsiinaysaaye dhab ahaan waad garanaysaa aayaadkan cid kale inaana soo dejin ee cidda soo dejisay uu yahay rabu samaawaati walard marka been baad sheegaysaa markaad leedahay ana rabukum ulacla iyo maa calimtu lakum min ilaahin hayri isaguba been inuu sheegayo wuu isgaranayay baa markuu nafta u yaabo u hi aamantu biannahu laa ilaaha ila aladii aamanat bihi banu israaiil waxaan rumeeyey buu yidhi macbuud xaqi inaanu jirin reer banu israaiil oo atbaacu nabiyullaahi muusa allaha ay rumeeyeen mooyaane marka alictiraafu bilkhaaliq waa firiyun daruuriyu fii nufuusi اnnaas khaaliq inuu jiro waa mid dadka ku beeran oo dareen ay quluubtooda iyo nafahooda ka helayaan waana mid daruuriya oo aanay iska difaaci karin oo aanay iska riixi karin ilaa qof fitradiisu ay fasahaaday oo u baahan inuu u fiirsado dalaa-isha tusinaysa ilaahi subxana wa tacaala wujuudkiisa mooyaane daliilka afraad ilahay wujuudkiisa tusinaya waa adaliil lxisi addaliil lxisi maxaa looga jeedaa waa maa nudriku bilxawaas waa waxa dareemayaasha aynu ku gaadhno aynu ku haleelno oo ah min samaaci wamushaahadati ijaabati اllahi liddaaciin wa gawhihi lilmakruubiin waxaynu maqallay oo in badan nusuusta laynoogu sheegay qisaska lagana yaabaa qaarkood inaad goobjoog u ahayd dad ilaahay baryo ilaahay waajiibay aanad sida uu wariyey nebigoo mimbara ku taagan oo jimco khudbadaynaya nin reermiye baa soo galay masaajidka abaar buu ka cawday nebigana wuxuu ka codsaday inuu ilaahay u baryo nebigu calayhi salatu salaam gacmuhu kor u taagay ilaahay buu roob dadka u weydiiyey dunyadaba isagoo mimbarkii aan ka soo degin ayuu roobkii hooray biyihii ka dhacayna nebiga calayhi salaatu wasalaam masaajidkaa darooray oo cariish ahaa waxa ay nebiga garhkiisa ayay ka daateen siduu ilahay u ajiibay markiiba sooma arkis nabiy llaahi nuux wanuuxa id naadaa min qabl fastajabnaa lahu fanajaynaahu waahlahu min alkarb alcaiim ilahay buu u dhawaaqay subxana wa tacaala ilaahay wuxuu yihi waanu badbaad waanu ajiibnay waanaanu badbaadinay isaga iyo ehelkiisii wanasarnaahu min alqowmi aladiina kadabuu biaayaatina inahum kaanuu qowma sawi faaqraqnaahum ajmaciin nabiy ayuub sideed iyo toban sanadood buu xanuunsanayay xataa uu isbedelay dadkii oo dhan baa iskaga tegay xaaskiisi iyo laba ninoo walaalihiiyo mooyaane ilahay buu baryay subxana wa tacaala wa ayuuba id naadaa rabbahu anii masaniya dur wa anta arxam raaximiin fastajabnaa lahu fakashafnaa maa bihi min durin waaataynaahu ahla wamilahum macahum raxmata min cindina wadikra lilcaabidiin ilaahay buu barye wuxuu ihi rabbi ow dhibaata itaabatay adiguna arxamu raaximiin baa tahay ilahu dhibaatada iga dulqaadada iga dulqaadi karee fastajabnaa lahu buui ilaahay xaaskiisiibaa kaadi geysay sida nebigu calayh isalaatu salaam uu sheegay marka way ka yara hadhay oo isagoo saa u dhibaataysan haddana waa xishoonayay meel bay ku sugaysay wuxuu ku soo noqday isagii oo aan isagiiba ahayn ila marka hore jirkiisiibaa isbedelay dirxibaa galay waxaas waa been iyo israailiyaad lakiin dee xanuunku jirkiisa waa ka muuqda wuu bedelay dabeetana waaba garan weydayba waxay ku tidhi waliw addoonkii ilaahaye ayuube la imtixaamay ayaad u yaro eeg tahaye waa sidee su waaba anigiiye eh. quruxdiis caafimaadkii iyo quruxdii iyo xooggiibuu ilaahay subxana watacaala intuu ducadiisii aqbalay mar qura usoo celiyey haakada imisaa qof mustajaabu dacw ah saciid ibnu zayd gabadhii dhulkiisa ku dulmiday soo muu habaarino muu odhan ilaahayow hadday daalimo tahay dhulkaa ku dil ceel dhulkii ku yaalla bay ku dhacday markiiba ay ku dhimatay markaa dadka madluumiinta ah ee ilaahay ducadooda u aqbalayo kuwa dhibaataysanee ilahay ducadooda aqbalayo taxqiiqa liqowlihi aman yujiibu lmudara ida dacaahu wayakshifu الsu awliyadiisa ilaahay u nusraynayo cadowgiisa uga nusraynayo kuluhaa waa dalaa'il xisiya calى wujuud illah waa daliilo la arki karo la maqli karo la shaahidi karo oo ilaahay subxana wa tacaala jiritaankiisa tusinaya nebi maxamed iyo saxaabadiisa ilahay muxuu ku yiri fii gaswati badrin id tastakiisuuna rabakum faاstajaaba lakum anii mumidkum balfi min almalaaikati murdifiin daliilka xisiga waxaa ka mida ilahay jiritaankiisa tusinaya ma yasmacuhu الnaas ay yushaahiduunahu min aayaati اlanbiyaai wاrusul waxay dadku maqlaan ama ay goobjoogba u noqdaan oo ah mucjizaadka ilaahay ambiyada iyo rususha uu siiyey sida kitaabkan qur-aanka ah waa mucjisada weyne nebi maxamed ilahay uu siiyey mucjisaadka ilahay ambiyadii hore uu siiyey casa nabiy llaahi muusa ushii nabiy llaahi muusa mucjizaadku ilaahay siiyey nabiy llaahi ciisa oo ixyaa lmowta mucjizaadka ilaahay subxana tacaala uu siiyey ambiyada iyo rususha kale ee uu soo diray dhammaan waa daliil eh, xisi ah oo bimacnaa la dadkii goobjoogga u ahaana ay shaahideen kuwa kalena ay maqli karaan oo tusinaya calaa wujuudi mursilihim cidda soo dirtay oo allahay cid jirtay inay tahay waayo waa umuur ka baxsan xuduudda awoodaha basharka oo ilaahay uu muujinayo taayiidan lirusulihi wa nasran lahum gargaar ilaahay u gargaarayo iyo ayidis ayidisu ayidayo rusushiisa nabiyulaahi muuse ushiisii u fiirso an idrib bicasaaka albaxr fanfalaqa fa kaana kullu firqin ka tawti alcadiim orodoo bal adigu ul qaado budka ugu weyn qaado biraha ugu waaweynee adduunya dusheeda lagu hayo raaficaad iyo wiishash intaad ku qaaddo bal badda ku dhufo oo badda intay kala jeexdo weliba baddii ha noqoto laba qaybood oo qayb walba aada buur moodo inta udhaxaysaana ay tahay bannaan wax biyaha haya gidaar lagu dhisay ama muraayad lagu xidhay ama wax kaloo hayaana aana jirin qaybina halkaasay iska taagan tahay indhahagaad ku aragta qaybina halkaasay iska taagan tahay ma wax awoodda bani aadamka ay gaadhaabaan maya oo wax awooddooda ka baxsan oo ilaahay uu sameeyey si uu u muujiyo ilaahay qofkani inuu yahay rasuul ilaahay uu diray nabi ciisa ilaahay muxuu i inuu ka warramayey wauxyi lmowta biidn illahi buui waunabiukum bima taakuluuna wamaa tadakhiruuna fii buyuutikum waxaa lamid a ah dayixii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay u kala dilaaciyey ee qaybiba magaalada maka dhinac ay ka martay iqtarabat isaacatu wanshaqa alqamar si ilaahay subxana wa tacaala uu yihi marka aayaadka iyo mucjizaadka ilaahay ambiyada uu siiyey kadalika karaamaat lwliyaa oo maryam oo nabiy llaahi ciisa hooyadiia iyadoo ruux dumara oo umula ayaa ilaahay wuxuu ku yidhi geedka timirta ah lux wahuzii ilayki bijidci nakl midhaa kaaga soo daadan doona ninka dadka ugu xoogga weyne hadduu geedka timirtaa jiridiisa luxo ma dhaqaajin karo inay midho uga soo daataan iska daaya maxaad u malaynaysaa ruux dumar oo weliba umula waa karaama min karaamaat alawliyaa waa e, xuduudda qudrada bani aadamka ka baxsan oo daliil xisi oo ilahi subxana wa tacala jiritaankiisa tusinaya wuxuu ihi musanifku raximah llah waxaan ku gartay faqul biaayaatihi wa makhluuqaatihi waxaan ku gartay aayaadkiisa iyo makhluuqaadkiisaan ku gartay musanifku raximah llahu tacaala aayaadka iyo makhluuqaadka wuxuu ka dhigay macطuuf iyo macطuuf calayh oo caطfa almakhluuqaat calى alaayaat biaayaatihi makhluuqaatihi lama odhan karo halkan da u fiirsa hadalkaas almuraadu biاlaayaat waa alaayaat sharciya waayo aayaadka ilahi waxay u qeybsamaan aayaat sharciya oo maa anzala calaa rusuli wuxuu ilahay rusushiisa kusoo dejiyey oo dee qur-aanku u dambeeyey iyo aayaat kowniya oo almakhluuqaat addaalatu calaa wujuudi اlkhaaliqi wa rububiyatihi wa uluhiyatihi makhluuqaadkaa tusinaya ilahay jiritaankiisa iyo rabbinimadiisa iyo macbuudnimadiisa iyo awooddiisa marka imika haddaynu odhan lahayn aayaadka aayaadkii sharcigaha baa looga jeeda makhluuqaadkana waxaa looga jeeda makhluuqaadkaa ah aayaad kowniya aayaad makhluuqa calaamado ilaahay jiritaankiisa tusinaya oo makhluuqa arrintu waa dhib yaraan leh laakiin saa ma odhan karno oo ma odhan karno aayaadka waxaa looga jeedaa alaayaat sharciya kalqur'aan makhluuqaadkana waxaa looga jeedaa alaayaat alkowniya oo a makhluuqaadkaa calaamada o ilaahay jiritaankiisa waxaynaan u odhan karin waxaynaan u odhan karin musanifku raxima llahu tacaala tusaalayaasha uu sheegay ayaa taa diidaya wal adiguba u fiirso oo tusaalayaasha uu sheegay wuxuu yihi wdaliilu qowluhu wamin aayaatihi alleyl wالnahaar ah, wuxuu yh min maluqa ah, wamin aayaatihi alleylu wاnahaar shams wاlqamar aayaadka wuxuu tusaale uga dhigay habeenka maalinta qoraxda dayaxa miyaynu odhan karna waa aayaad sharciya ma odhan karna de oo habeenka iyo maalinta iyo qoraxda iyo dayaxu maaha waxyi ilaahay uu dee rasuulku soo dejiye maaha soo ma idan ma odhan karno aayaadku waa alaayaat sharciya makhluuqaadkuna waa alaayaat alkowniya almakhluuqa ma odhan karno marka weli su-aal baa ina daba socota su-aashaas ah tusaalayaasha uu sheekhu u sheegay aayaadka iyo kuwa uu makhluuqaadka u sheegay dhammaantoodba waa makhluuqaadun waa habeenka iyo maalinta qoraxda iyo dayaxa samooyinka iyo dhulalka iyo waxaa dhex yaala iyo inta udhaxaysa intuba waa makhluuqaatun ah aayaatun kowniya daalatun calaa wujuud illaahi wa rububiyatihi mar hadday dhammaantoodba aayaad kawniya wada yihiin oo makhluuqaad ilaahay jiritaankiisa iyo rabbinimada tusinaya ay yihiin lima faraqa baynahum lmusanif haddaba muxuu musanifku u kala qaaday miyuu iska idhaahda marka horeba faqul biaayaatihi baan ku gartay isagoo aayaadkii makhluuqaha ujeeda ama miyuu iska idhaahdo faqul bimakhluuqaatihi ila wuxuu sheegay o dham wada makhluuqaad ma oo aayaad sharciya oo waxyi min allahi kuma jire su-aasha noocaasa culimadu waxay ka bixiyeen dhowr jawaabood waxay yidhahdeen facala dalika muwaafaqata lilqur'aan wuxuu sidaa u yeelo iyadoo wuxuu sheegayba ay wada makhluuqaad yihiin qaarna magaca aayaat uu u siiyey qaarna magaca makhluuqaat uu u siiyey qur-aanka si u waafaqo oo ashamsu walqamaru walleyl wاnahaar ida waradna fi lqur'aan wasifna biاlaayaat marka qur-aanka lagu sheego alleyl wاnahaar wshamsu wاlqamar qur-aanku wuxuu siiyaa magaca aayaat musanifkuna muxuu siiyey magaca aayaat oo min aayaati alleyl wاnahaar wshamsu wاlqamar marka in la haha facala dalika muwaafaqata lilqur'an wa fii gaalib siyaaqaat اlqur'aaniya waa say u badantay marka qur-aanka ay ku soo arooraan ama asamaawaatu waalardu fawusifna bilkhalqi samooyinka iyo dhulalka iyo marka qur-aanka lagu sheego sida haalibka waxaa lagu sifeeyaa khalqi inay makhluuq yihiin idan dariiqadii qur-aanku muu maray musanifku oo makhluuqaadka qur-aanku inta badan magaca aayaadu ku sheegana aayaad buu ku sheegay min aayaatihi leyl wاnahaaru wاshamsu wاlqamar kuwa inta badan qur'aanku uu makhluuqaad ku sheegana makhluuqaad buu ku sheegay soo waadix maa taas muwaafaqatan liariiqati اlqur'an ta in la yidhaahdo muwaafaqatan lilugati اlcarabiya wuxuu u yeelay si u waafaqo alluga alcarabiya fi asli اwadc alluga alcarabiya tufariq bayna alaayati w اlkhalq khalqiga way kala geysaa midba waxba u isticmaasha fatuطliqu اlaayata calى alcalaamaati daala calى الshay bibayaani wa wuduux ereyga aaya luqada carbeed waxay u bixisaa ee ugu yeedhaa shayga shay kale calaamad u ah ee si cadna u tusinaya markaa qoraxda iyo dayaxa iyo habeenka iyo maalintu tusinta ay tusinayaan ilaahay jiritaankiisa waa tusin waadix oo bayina oo cad waayo de tatahayar tataxawal way isbedbedelaan sheega isbedbedelayaa dareenka uu ku gelinayo iyo tusinta uu ku tusinayo cid ka shaqaysiinaysa inay jirto ayaa ka weyn shay aan isbedbedelayna sidiisa unu taagani tusinta dareenka ku gelina tusinta uu ku tusinayo cid abuurtay oo meeshan dhigtay inay jirto isku mid maaha dee samada subax walba iyadoo saasaad ugu soo toosaysaa dhulkuna isagoo sidanuna lakin habeenkii maalintii way isbedelayaan mar habeen baa imanaya mar maalin baa imanaysa qoraxda iyo dayixi mar qorax baa joogta mar dayax baa jooga wahaakada marka dilaalat اleyli wالnahaar wالshamsi wاlqamr calى wujuud اllahi ablagu min dilaalat الsamaawaati wاlaradiin calى wujuud اllah wa aayaat mutagayira alleyl wالnahaar wالshamsi wاlqamr asamaawaatu wاlaradunana waa aayaat haabita waa aayado sugan waay markaa sababta musanifku u kala geeyey waa labada arimood baa lagu tilmaami karaa awala muwaafaqata lidaahir اqur'an ثaaniya waxa weeyaan muwaafaqata lilugati اlcarab oo ah ashyaada mutagayirka ah inay magaca aayaad ku tilmaanto ashyaada haabitkana magaca makhluuq inay lua carabiya waxa inay ku tilmaanto warabu buu ihi rabbi huwa rabbi almacbuud wey iska ilaali musanifku hadalkan umu keenin inuu rabbi kuu tacriifiyo oo maaha inuu ku rabbi tacriifkiisu waa almacbuud oo arab macaanida uu leeyahay horeynu usoo aragnay muraad musanifna maaha huna tacriif rab hadduu rabbi tacriifinaya de waxay noqon layd macbuud kastaaba inuu rabbi noqdo mid kastoo la caabudina rabbi maaha macbuudka xaqa ayuunbaa rabbia ah. macbuudaadka baailkaahi rabbi maaha hadalkan muxuu ula jeedaa warabu huwa almacbuud wuxuu ula jeedaa alrabu huwa almustaxiqu laan yucbad yanaa ka rabbiga ah ayuunbaa in la caabudina xaqu leh oo istaxaqa alcibaadata bikownihi rabban wuxuu cibaadada ku mutaystay inuu yahay rabbi lihaadaba ilaahay rabbinimadiisa iyo inuu cibaado kelidii xaq u leeyahy u waqadaa rabuka anlaa tacbuduu ila iyaah waa taas maxaa rabbi iyo towxiid laysu raaciyey waa si loo muujiyo cibaadada inuu ku mutaystay kelidii la caabudo inuu ku mutaystay bikownihe rabban marka warabu huwa almacbuud ay man kaana rabban xaqa fahuwa mustaxiqu lian yucbada waxdahu ka xaqiiqatan rabbi ah ayaa xaq u leh in la caabudo masaladaa horena waynu ishaara ka rabbiga ee wax abuura ee wax mulkiya ee caalam ku tasarufa ee nafciga duriga haya ayaa xaq u leh in la caabudo kuwa aan sifaatka lahayn sifaat rubiya aan lahayn xaq uma laha cibaado walaa tadcu min duuni illahi maa laa yanfacuka walaa yaduruk cibaado xaq uma leh waayo nafciya duri ka nafciga duriga wayacbuduuna min duuni illahi maa laa yaduruhum walaa la yaab bay leeyihin waxaan dhibna ka celin karin dhibi karin waxna u tari karin ayay caabudayaan marka kuwaa la caabudayo ilaahay nafciga iyo duriga ayuu ka anfiyey oo siday cibaado xaq ugu yeelanayaan iyagoo nafci iyo duri aan haynin in badanna qur-aanka way ku timi qul atacbuduuna min duuni اllahi ma laa ymliku lakum dara walaa nafca afatacbuduuna min duuni اllahi ma laa yanfacukum shaya walaa yadurkum ufin lakum walima tacbuduuna min duuni illah aayaad badan baa saa tusiyey inuu sheekhu uga jeedo hadalku yihi arabu huwa lmacbuud rabbi baa cibaado xaq ule kelidii waxaa tusinaya hadalka ibnu kaiire uu keeni doono wadaliilu waxaa u daliila inuu rabi kelidii cibaado xaqu leeyahy adaliilu calى ana raba huwa اlmacbuudu alxaq almustaxiqu lilcibaadati waxda qowluhu tacala ilah uri yaa ayuha naasu dadow bani aadam oo dhan baa lala hadlaya rag iyo dumar ucbuduu rabakum ey waxiduu rabakum rabbigiin keliyeeye oo akhlisuu lahu lcibaada cibaadada u gaar yeela oo halkan almru bالtawxiid iyo alkhbaar birububiyaة اllahi baa la israaciyey wacbuduu rabakum ucbuduu rabakum macnaa waxaa cibaado xaq idinku lahun ka rabbi idiin ah midaan rabbi idiin ahayni cibaado xaq uma laha waa caqli daro midaan rabbi ahayn inaad caabuddo marka wuxuu ilaahay ishaaray markuu israaciyey amarku addoomaha amre inay kelidii caabudaan iyo sheegista uu rabbinimadiisa sheegay wuxuu ilaahay noo sheegay ana allaha istaxaqa alcibaadata bikownihi rabban inuu cibaadada ku mutaystay inuu rabbi yahay mutasifan bijamiici sifaati alkamaal wa ana man lam yakun kadalika laa yastaxiqu shayan min alcibaada mid rabbi ahayn sifaatulkamaalna aan lahayni cibaado xaq uma laha macnuhu waa sidaas alladii rabbigaasoo khalaqakum idin abuuray ee awjadaku min alcadam idinkoon marka hore jirin idin jirsiiyey wladiina kuwiina jirsiiye min qablikum idinka idinka horeeyey lacalakum tattaquun idiin abuuray inaad ilaahay ka baqataan oo aad kaga baqataan cibaado aad ku keliyeynaysaan ay khalaqakum litattaquuhu biikhlaasi اlcibaadati lahu waijtinaabi shirk allahaasoo ah ka idin abuuray si aad uga baqataan oo aad ugaga baqataan inaad cibaadada u gaar yeeshaan shirkigana aad ka fogaataan oo lacalakum tattaquun macnaheedu maaha caabuda si aad ilaahay uga baqataan waayo dee taqwa allahi waa nooc min anwaac alcibaada shaygana fardi afraaddiisa ka mida laguma sababeeyo ee macnuu waxa weeyaan khalaqakum wuu idin abuuray muxuu idiin abuuray lacalakum tattaquuna buu idiin abuuray waa taas waay alladii allahaasoo jacala lakum idinka yeelay alarda dhulka idinka yeelay firaashan gogol aad ku dul sugnaataan oo daniin aad ku dul wadataan haday tahay beerasho haday tahay dhisme iyo wixii la mida alam najcal alarda mihaada waljibaala awtaan waay firaash buu ilaahay nooga dhigay iyo gogol wasamaa samadadan idinka dhigay binaaan idinka dhigay saqfan maxfuudan saqaf la ilaaliyey oon soo dumahayn sia la wajacalna samaa saqfan maxfuuda wahum can aayaatiha mucriduun yaa haya ilahay baa haya subxana wa tacaala weliba tiirarna ilahay umuu samayn ilaahay rabbinimaysa jiritaankiisa tusinaysa oo anzala soo dejiyey min asamaai xagga sare ee min asaxaabi daruurta samada ku jirta ka soo dejiyey min asama ay min asaxaab aladi fi samaa maa an biyo ka soo dejiyey cadban mubaarakan macaan oo barako badan wa huwa almaطr waana roobka oo faakhraja soo saaray bihi biyaha sababtiisa min ahamaraati midhihii ka soo saaray yanaa risqan lakum ay طacaama lakum wa calafan lidawaabikum oo ilaahay biyaha wuxuu ku soo saaray noocyo midha ah anwaacu nabaataat zuruuc fawaaki nabaataat miday bani aadamku cunaan iyo mid xoolohu cunaan falaa tajcaluu ha u yeelina lilaahi ilaahay andaada ay man tusaawuuna bihi fii xuquuqi wa khasaaisi cidaad ilaahay la simaysaan xuquuqdiisa iyo khasaais aad kula simaysaan o annidu waa annadiir wاshabiih wاlmathiil shayga shayga la midka wey ee shabaha antum taclamuun idinkoo garanaya maxay anahu laa nidda lahu cid ilaahay la siman oo la masi inaani jirin waayo de waxaad qirsantihiin anahu lam yushaariku fi اlkhalqi wاlmilki wاtadbiiri axad abuurista iyo lahaanshaha iyo maamulista inaan ilahay cidi la wadaagin qaala ibnu kaiir wuxu uhi raximah llahu tacala marka towxiid rububiya ayuu ilaahay daliil uga dhigay towxiid اlcibaada oo saad u garateen ilaahay inuu rabbinimo la gaar yahay u garta inuu macbuudnimadana la gaari qaala bnu kaiir wuxu uhi raxima tacaala alkhaaliqu ka abuuray lihadi ashya ashiyaadan huwa isagoo almustaxiqu waa ka mutaystay lilcibaada oo inuu abuuray awooddiisay tusinaysaa iyo rabbinimadiisa rabbinimadiisa ayaanu cibaadada ku mutaystay marka hadalka ibnu kaiir musanifku ka soo raray wuxuu tusinayaa hadalkuu yihi alrabu huwa almacbuud inaanu ula jeedin inuu rabbiga tacriifiyu qeexo ee ujeedadiisu ay tahay inuu caddeeyo inuu rabbi uun cibaado xaq u leeyahy ibnu kaiirna raxima llahu tacaala hadalkiisu lafdigan uu musanifu ku soo raray uu ka duwany oo naqla kalaama ibna kaiir bilmacna laa bilafdi ibnu kaiir hadalka musanifku sheegayo wuxuu sheegay markuu aayaddan fasiraya ya ayuha الnaas اcbuduu rabakum اladii khalaqakum اladiina min qablikum lacalakum tattaquun hadalkiisuna waxa weeye wamadmuunuhu buri ibnu kaiir anahu alkhaaliqu inuu yahay ilaahay khaaliqa alraasiqu maaliku daar uu yahay ka daartan leh wasaakiniha iyo kuwa degan waraasiqum ka arsaaqa inuu yahay fabihada yastaxiqu an yucbada waxdahu inuu kelidii rabbi yahay buu ku mutaystay in kelidii la caabudo walaa yushraka bihi hayru cid kale aan lala wadaajin walihada qaala falaa tajcalu ilaahi andaada wa antum taclamuun idan hadalka ibnu kaiir musanifku wuu soo khulaaseeyey oo macnihiis iyo khulaasadiisuu sheegay hadalka ibnu kaiirna wuxuu ku cad yahay in ilaahay uu cibaado ku mutaystay inuu yahay alkhaaliq araasiqu maalik اdunya wاlaakhira waraasiqu jamiic اmakhluuqaat yani inuu rabbi yahay inuu ku mutaystay waa kaa yihi fabihada oo ah rabbinimadiisa ayuu yastaxiqu an yucbada waxdahu walaa yushraka bihi hayru walihada qaal falaa tajcaluu lilahi andaada waantum taclamuun wallahu aclam wslى اllah calى nabiyina mxamedi wعalى alih وaصxaabihi aجmaciin